bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والslaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وآlih وصaxبi أجمaعيin ama bعd qala الإmam raximah اllah taعalى واclم أna ma xararna وqararna min أna kaثيirا mima yafcalhu الmuctaqiduuna fi اlamwaati yakunu shirka sheekhu hadda wuxuu ka hadlayaa mabxaث ku saabsan wixii ummaddan gaadhsiiyey shirkiga asaga inay qabatimaan kadibna ku dagaalamaan xaggana laga kari waayay buu sheekhu ka hadlaya raxmat ullaahi tacaala wuxuuna yidhi waclam waxaad ogaataa anna maa xararnaa waxaanu soo dheeraan irinay oo waqararnaa aynu soo sugnay oo ah minanna kaiiran in badanoo minanna kaiiran wax badan oo mimaa kii ka mida ay sameeyaan almuctaqiduuna kuwa aaminsan fi lamwaati dadka dhintay waxtarkooda yakuunu wuxuu noqonayaa shirkan aynu soo sheegnay qad yakfaa waa qarsoomaya waxaynu soo caddaynay oo ay sameeyeen in badanoo ka mid a ah ahluqubuurka oo shirkiyaad iyo kufriyaad ah qad yakhfaa inuu qarsoomaa laga yaaba hadda taxqiiq buu sheekhu u jeedaa macnahaasu hadda sheekhu cabirayaa oo hadda inkastoo daahirka cibaarada ay noqonayso muxuu ahay taqliil laakiin hadda qaabku u hadli doono wax badan inuu yahay oo weliba xaqiiqoobay buu tilmaamaya takhiir wey qad yakhfaa calaa kaiirin min ahli اlcilm in badanoo ahlucilmiga ka mida ayuu ka qarsoomahayaabuu ama uu ka qarsoomi karaa wadaalika arrinkaana wuxuu ku dhacayaa laa likownihi khafiyan fii nafsihi inuu iskii u qarsoon yahay ma ah yacni shirkigaas ay ku soo dhaceen muctaqidiintu culamo badan baa ku dhacayabu culummadu marka maxay ugu khaldamayaan ma likownihi khafiyan min daqaa'iq alcilmi uu yahayba maya wuxuu yidhi bal liitbaaqi اljumhuur dhibku waxaa weeye sababka keenay inuu shirkigaa qarsoomo calaa kaiiri min ahli cilmi ka qarsoomo waa liiطbaaqi اljumhuur jumhuurtoo isku raacay ijbaaq waa ijmaac iyo isfaaqa waa laga cabira way isku raaceen wey dadka badankood calaa hada اlamri bay isku raaceen iyo wa kownuhu uu yahay iyo wa kownihi cafwan qad shaaba calayhi اlkabiiru wa shaba calayhi sagiir iyo arrinkan shirkiyaadka iyo qubuurtoo la bariyo awladoo la barakaysto waa qad shaaba calayhi اlkabiiru kii weynaabaa ku ciroobay wa shaba waxaa ku barbaaray calayhi sahiir kii yarna waa ku barbaaray sahiirna waa ku barbaaray waayeella waa ku gaboobay weeye marka waa dhaqan soo jireenoo in badan soo socday marka dulmigaas iyo shirkiga iyo kufrigaasi horreeyey runtan dambe iyo tawxiidka dambe wax badan ka tari wahwa yaraa daalika isagoo arka wayasmacu maqlahaya walaa yaraa uusan arkaynin walaa yasma xaggana uusan maqlaynin miman yunkiru wax inkira wuxuu ku waayeelay kii weynaa kii yaraana ku barbaaray shirkigaasoo u arkaayo xaggana uu maqlahayo wa maca daalika wax muqaabil oo diidan ama inkirahaya ama wadaad yacle ma arkaayo hooyadii baa ku tarbiyaysay waa ku weynaaday aabbihii baa ku rabaayay waa ku tegay wadaadle waxaan waa shirki waa gaalnima indhaba ma saari bal rubamaa waxaa laga yaabaa yasmac inuu maqlo yasmacu man yuragibu fiihi yuragibu bilhayni lmucjama weeye inaga yuracibu baa idiin qoran bal rubamaa yasmac inuu maqlaa laga yaabaa man yuragibu fiihi axad dadka oo shirkigii iyo kufriyaadka u ammaanay u xayaysiiya dadka ugu yeedhay buu oo wayandubu ugu yeedhahaya yundib baa ii qoran aniga laakiin yandub sax ah in daalka lagodaa ah wayandub naasa ay wayadcu naasa ilayhi ila shirki wuxuu arkahayaa wadaaddo ummaddii jeclaysiinaya shirkiyaadka iyo kufriyaadka xaggan noogu baaqaya oo ugu yeedhay wayandamu ilaa dalik intaa waxaa ku biirhayo ka sii daran maslada iska cad waxaa keenay in lagu dhaco lagu khaldamo shirkiyaadkaas caamadii baa ku dhaqantay ummaddii badankeed baa ku dhacay wadaaddaha qaybo ka mid a ummaddii ugu yeedhahaya xagganna jeclaysiinaya ilmihii yaraabaa ku qaangaarhaya waayeelkiibaa ku duqoobaya oo ku ciroobahaya intaa waxaa dheer wayandamu ilaa dalika waxaa intaa ku biirahaya maa yudhiruhu ashayaan shaydaanku wuxuu muujinhayo linnaasi dadka u muujinaya waa maxay min qadaa'i xawaa'iji man qasada bacd alamwaat mararka qaarkood ninbaa sheekh cabdiqaadir baryahaya wixii uu ka baryay buu helahaya waa aafo lagu aafoobahaya istiraaj baa la yidhahdaa marka hawlihii dajaaloo kale wey dajaal baa odhan cirka roob inuu keeno amrhaya inkaasuu cirku da'ahayo dhulku wuxuu amraya in kunuusta iyo wuxoo dhan uu soo saaro dhulkii baa soo butaacahay dadka lagu aafaynhaya ibtilaa wey waxaa intaa usii raacday caamadii oo markay awliyada iyo ahlu qaabuurka baryaan in badanoo ka mida dantoodii helhaya marka waxay odhanhayaan haddaysan hawshu sax ahayn oon sheekh cabdiqaadir wax taraynin hadda ka hor baa ay qabsadeen sheekha cuskaday saasaa laga qaaday doon baad nala caariday awowgay hebelow baan idhi saasaa garbaha laga qabto bannaankaa la dhigay marka hawlahaasay sii daynhayaan waxaa laakiin ka maqan mushrikii qurayshba in asnaamtu xataa ay la hadli jireen war uma hayaan asnaamta xataa la hadli jirta oo sidaa yeela sidaa yeela sidaa yeela shaydaan baa intuu dhexgala kala hadli jiray danaha ay leeyihiin bay u qaban jireen shirkiyaadku adduunyada inta la joogo waxyaabaha nin baa laga sheegay la yidhi warbeenta maad iska daysid runtay ka nacfi dhowdahaybu Eh, runta beenta maxaad ku fashaabaalle wuxuu marka runtay ka nacfi dhowdahay maxaa jira haddaan dhaho saaka ma quraacan oo xalay dhacsaal eh, dibjir baan ah oo maanta ma qadayn oo nafti baa igu dabayare waxa la isiiyo waxbaa la isku dayibaro waxbaa lai ururin oo waxyaga waa la saxahaya haddaan laakiin adha xalay waan cashiyey saakana waa quraacday qadadii baa ii goyso qadaha layga baxsho oo runta iska sheega waxba la isiin maayo nin dhergesan baa bataxal haddaad cashaysay saakana quraactay maxaa kaa maqan haddaaba idhahdo intaba waan hela casariyaan ubaan heshaha laga bixiyana la yeeli maayo marka runtu dhibkeedu waxaa weeye beentaa ka nacfidha buu i aakhira meelo alla igeeyaba adduunyadu dadku waxyaabaha yarkay fiirinaya waxa yarkay fiirinayaan mar haddii dhib ku dhacayba maalin sheekh cabdiqaadir intuu cuskaada wax u qabtay ama lagu aafeeyey waa daba dhiganhaya cudurraha marka keena shirkiga in laga hadhi waayo buu sheekhu tilmaamahaya min qadaai xawaaji man qasada waxaa kan intaa ku biiraya shaydaanku wuxuu muujinaya oo ah min qadaai xawaaji man dul dantii in la gudo axad dantii in la qabto xawaaij jamcu xaaja wey qasada u qasday bacd alamwaati amwaadda barhkood dadka u qasta dantooda in la guda waa aafo cusuba soo kordhay aladiina amwaaddaasoo lahum shuhratun caan ah oo magac leh iyo muxuu ahaaye dheg wanaagsan walilcaammati caamaduna u ahaatay fiihim fi lamwaati ictiqaadun caamaduna ay aaminsan tahay asaguna magac ummadda ku leh ayaa lagu aafoobahaya warubamaa yaqifu inuu istaagaan laga yaabaa jamaacatu min almuxtaaliin niman xariifyo oo xeelad badan inay istaagaan baa laga yaabaa calaa qabri dushi wayajlibuuna ay soo e, dumaan oo ay soo kaxeeyaan annaasa dadka kusoo dumaan biakaadiba beeno iyo barabagando yaxkuunaha ay warinhayaan sheekh cabdilqaadir baa hadda korsheek qabsadayoo saasay noqotay nin aan tukan jirin oon soomi jirin oon salaadi jirin oo uun iska ah ayaa waagii dambe malakumood nafta ka qaaday markaasaa asagii iyo gaalo iyo niman ahlunaara salad malkumud ku qaatay markuu samada lasii marhayo samada dhexa lasii marayo ayay muxuu ahaayey yuu sheekh cabdulqaadir oo yidhi markaasaa shekh cabdilqaadir ka soo haday baqhdaad dembiishii buu gacanta kaga dhuftay malkumud arwaaxdoo dhan baa ka daadatay ninkana saasuu ku baxsaday dhab idan muriidkii anigii mxuu ahay baryay intaa ii shaqaynhayay baad maanta naar geynaya sii qadaysaa sii daabuur ka qabtay dembiishuu gacanta kaga dhuftan arwax kalaa kala fakatay ilaa boqol ruux baa ka fakatay dee malku mowd oo dembiisha ku watay inta kaleu sii qaaday ilaahay buu u tegay ilaahayow sheekh cabdilqaadir baa sidaa ay galo arwaxaan soo urursaday ahlu naar ahayd oon dembiil ku watay buu iga balqiyey inna fakate inna waa fakadeen inna asagu siisa waa dhaqaaq marka waxa la shek cabdilqaadir wuxuu ku dhaga annagoo kama hadal leh intaan iska kaxayso ahay hawlahaas waa naloo celcelin jir waliba kutub bay ku qoran tahay wadaad yamani oo yaa qoray oo asalkiisa soomaali ahaa baa qoray manshuur wey waxaa asaga jahliga ku jira malkumowd miyuu qaadaa nafta wuu bixiyaa waa ka taga malkumowd xilkiisu waxaa weeye axaadiidu waxay caddeeyeen naftuu siibahayaa kadibna ama malaa'igtu raxma kula wareegi ama malaa'ikatulcadaabba kula wareegi laakiin malkumowd dambiil wax ku qaatoo la tagoo sii qaada maba jiraba laakiin barabaqadada waa la dhisahaya nusuusta waxay caddeyen malku naftu kaa siibahayaa markuu kaa dareeriyo kaa siibo asagoo intaasa kaga dhanta malaa'ig wadata darbaallo waaweyn haddaad ahlunaarta madmadow darbaal madow oo qarfaan ah iyo fargeetooyin iyo muxuu aha wax dadka lagu cadaabiyo burur wata yaaba halkan u fadhiya markuu nafta siibahay markuu saa u siiba nimankaa halkaa malaaigtu cadaabbaaba la wareegaysaba hadduu malaa'igtu nin ahlu khayra yahayna malaa'igtu raxm oo cadcas oo qurquruxsan oo dhar bafta ah oo xarira wata oo wada ifhayo wada carfaya u fadhiya oo aayar qaadanhaya malkumood naftu dareeri siibaan mooyeen ma qaado cirna ooma sii qaado allana ooma geeyo wixbaa iskaga qasan marka dhibka jira waxaa weeye waxaasa cumad lagu akriyey marka kolba nin walba aftahan oo xariif ah baa qabri dul taagan caamada wax lagu akriyay bas maca salaama waxaa la aaminsan yaha la dhihayna sheekh habeel qabrigiisa ruux yimaada saqiir buu noqon haya waxaan xusuustaa bal iska daaya wadaad dhintay oo sheekh xuseen laodhan sayid xuseen la odhan jiray waa uu shimbiraala joogay ayaa waxaa la odhan jiray ninkii ku salaama sakiir noqoyey salaamun calaykum abow sayidow waa ninkii ku soo salaama sakiir buu noqon haya dembuhu waa makfuur wax loo haysta ma jiro ree macalin markaa shayfaylgelhayaan waa kuu dhammaatay ninkii ku salaamay sakiir noqoyey salaamun calaykum abow sayidow abow sayidow marka sakiir baad noqonaysaaba haddaad u tagto sheekha salaanto dembigaadi hore iyo kii dembeeyey waa la dhaafahaya sakiir xalay dhashay ka yawma waladatu ummuhu baad noqonaysa hawshaasi marka hawl sahlan maaha marka saad moodaysaan baashu ma hawl culus wey almuhim caamada waxaasa lagu aafeeyey warubama yaqifu jamaacatu min almuxtaaliin calaa qabrin wayajlubuuna annaasa biakaadiba inay ku soo kaxeeyaan beerabagandaya been yaxkuunaha ay tabinayaan oo dalika almayit ay ka tabayn ninkaa dhintay sidanuu yeelay kanuu yeelay kanuu yeelay sheekh baa hadda kahor cuskaday wadaad baa cuskaday u ilaa ay sheekhuislaam ibnu taymiya ku dayeen hadda kahor sheekhuislam ibnu taymiya oo haddee hawshan la dagaalami jiray yaa niman caamo ah dimashqo ugu yimi isagoo fadhiya masjid aljaamic alumawi wax ka akhrinay markaasay nimanka ku burureen sheekh waa sidee buuri waxay dheen maalin dhowey ayaa annagoo badda dhex maraynaa doon nala caariday markaasaan nidhi baa layihi sheekh islaama waa khawthaa taqiyudiin abulcabaas ah, ibnu taymiya nin adiga kuu eg oo labisan baa halkaa ka soo haaday doontii intuu dhanka qabtay ayuu jiiday gebigeedaba qarrf xeebtu geeyey bannaanku dhigay markaasaan ka lugaynay dheheen oo aan badbaadnay marka sheekh khayr allah kus waa noo gargaartay hadiyadii alaabteeda waatay dheen hawsha ayadaa abaalgudkeeda sheekhumaanigaad ugu dayaysanaa abadan waa been buru waxaa ma jiraan anugu dhawaqiinana ma maqal idinkuna shaydaan baa idin lugooye waxaan sal lahayn hawshaana ma jirto ibtilaa sida dajaal baa lidin aafeeyey waxaa dhahn sheekh waa side miyaadan dhawaqa anaga markaan kuu dhawaaqnay aadan hoona dhihinoo labeeg intaad aada soo hadin maya haddaba waxay dhaheen malag buu ahaa malaaigta ilaahay qayb malaa'igta ku jecel ayaa noo gargaartay oo markaas sheekhi loo dhawaaqay sheekhin usan nama maqlaynin malaa'igta isxilqaantay dheh sheekh wuxuu uhi malaa'igtu been ma sheegto ibnu taymiya lama maree ma og tahay malaa'igtu been ma sheegta bu soo idama dhin wadaadkaas ibnu taymiya aan ahay abulcabaas axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraani dimashqi ataymi ha abadan almalaku laa yakdibu ila malagu waa macsuum been ma sheego waxay dhaheen sheekhu hadda waaya adigu haddadaan ahayn malaa'igtan aad noo diidda xaggead u socotaa wuxuu ihi waxaa laga yaabaa rubamaa inay bacduljinni ahaayeen jin muslimiina oo aniga ijecel ama muslimiinta jecel inay idiin gargaareen baa laga yaaba waa badda dhex taagnay labada dhooban yihin waaba dagaaneen oo idan caawiyeen baa laga yaaba kadibna maadaama aniga ay jecel yihiin ay markaa isku kay shabbaheen waxaa dhici karta inay gaalo jina yihiin oo raba inaydan aafeeyo ama aniga wax kale iga aamintaan hawshaa hawl jinku daaya buu ihi insina ma aha malagna ma aha shuqulna kuma laha mxuu ahay ahlu khayr iyo ahlu tawxiid isaga ku daye hawsha hawl sahlan ma aha waa lagugu fiirinhaya haddaan laakiin aadan soo jeedin waxaa weeye waa lagu marinhaya maalin buu qur-aan saaray nin xanuunsano jin qaba markaasuu yuu sheekhu yidhi ka bax intuu amray buu waa inaad ka baxdo ruuxa muslimkaa waa daalin baad tahay kuma bannaano markaasuu waan baxayaa laakiin karaamatan laka wa aacatan laka adiga shaekhulislaam aan kugu ixtiraamaya mooyeen xirow meesha hadduu soo fadhiisan lahaa waabaan kala fiiqi lahaabu maasha allah aniga jinka waa iga cabsada qolya hadda ulqiya qur-aanka saara waa isla kici lahaayeen oo waa isla weynaan lahaayeen oo anugu waa iga cabsada bay odhan lahay lakin shekh islam hawshuu fahansan yahy tawxiidkaa dhacay marka wuxu abadan bal karaamatan lilahi wa lirasuuli aniga karaamata oga bixina karaamatan lilaahi oga bax buui iyo allah ka cabsi oga bax addoon baa ta anuguna addoon waxba isma dhaanno laakiin ilaahayga ku abuuray ee kaa reebay dulmiga aadamaha iyo kayrkoodba bannaanka marbu hawsha jooji wuxuu inaan kuu rabay waad ifaantay waa iska tegay marka xabaa'ishooda iyo kaartooyinkooda iyo meelahay istaagaan waa inaad <clears throat> aada fahanto wey anugu wadaadka markaan arko waa nacbahayba waban suuxahayaaba wadaadka cujbi baa galaya wuu oo anugu sidii jinka meeshan mara ma maraan busleeya asagoo dhan waa arkaysaa afuufmay oo muxuu ahaay dhulkuba la ekaan layahay waxaas looma baahno waa inaad fahanto muxuu ahaa dabinnada uu shaydaanku qoolahay waxaaso dhan waxay u sheegay liyastajlibuu inay soo jiitaan ama shubtaan minhum annuduura minhum min alcaamati wاlmuctaqidiin fi اlqubuur wاlwliyaa annuduura nadar be maxaa waxaasoo been loo sheegay geel badan iyo lo' badan iyo ari badan iyo xus badan in la keenay doonaya wayastadiruu wayastadiruu ay ka dararsadaan minhum min alcaamati alarzaq biil badanna ay ka helaan istidraarku waa in meeshii uu kaaga soo baxo muxuu ahaay biil fiican oo socda darartuna asalkeeda candhooyinka loo isticmaala iyo xoolaha wayaqtanisu ay ugaadhsadaan annaxaa'ira jamcu naxiira waa inaga soo maray waxyaabaha la gowraco oo yastakhriju ay kala soo baxaan min cawaami الnaasi dadka caamadiisu maa shay yacuudu u laabanaya calayhim cala almukadibiin wاlmuxtaaliin iyo wa calaa man yacuulahum iyo dadkay Eh, yacuuluunahu baa ii qoran laakiin yacuuluunahum baa yaa saxan oo in jamciyo ah <clears throat> miim la raaciyo haada waxay rabaan inay biil badan ayagu ka helaan iyo dadkay biilaan ile xar bay leeyihiin qaraabay leeyihiin xas bay leeyihiin ayaga wadaadihii meesha taagane beenta akhrinhaya baa meesha horta biilanhaya waa dheefsanhaya dadna waa ku sii nool yahay wa calaa man yacuuluunahum ay yunfiquunahum wayajcaluuna daalikay ka yeelhayaan maksaban wax laga shaqaysiya wamacaashan nolol bay ka raadinhayaan warubbamaa waxaa laga yaabaa xariifiintu yuhawiluuna inay bumbuuniyaan cala zaa'iri lidalika almayiti ugu bumbuuniyaan bitahwiilaatin bumbuunin iyo mxuuah beeno waa hawsha la weynin miyaa taqanaa shee cabdi hebel maba taqanaad weligay miyaa timin qabrigan maanta markaa timaada berri wixii ka dambeeyaan islaaha weligaaba meel cidla lagu diri jiray oo sheekh hebel oonu tabar badan lahayn iyo meel gabaadiir iyo meel cidla lagugu lugooyey miyaad sheekh hebel taqaana iyo hebel iyo fiqi hebel indhahaba lasrogaba kadibna waxaa dhi war meeshan waa maxay ahayd bal meeshan yar fadhiisa baryaha waad ku tegi warubama waxaa laga yaabaa yuhawiluuna inay weynayaan ay yucadimuun tafhiim inay ku sameeyaan calى zaa'iri zaa'irkii du meesha soo booqday lidalika almayita u bumbuuninhayaan bitahwiilaat ay eh, bitafkhiimaat wayujamiluuna inay qurxiyaan baa laga yaabaa qabrahu qabra almayit bimaa shay yacdumu weynaanhaya fii cayni lwaasina ilayhi dadka soo gaadhaya soo booqanaya waxay la yaabaan bay qabriga saarhayaan xariir iyo dharaad la yaabto iyo daabac waxbaa lagu sii daynhayaa dhalamiska lagu jabinhaya waba meeshan waxaad dhihi maxay ahayd baxoolahan loo quuray waxaanu hanti aan meesha loo quuray waa meel barakaysane eesan ku dhaafin baad is odhanaysa wayuuqiduuna inay huriyaan baa laga yaabaa fi lmashhadi qabrigii ashumuuca dab baaba laga shida iyo shamacyo baa laga shidahaya wayuuqiduuna fiihi waxay kaloo qabriga ku shidaan mashadka aladyaab jamcu tiib waxyaaba udgoon uunsi iyo wax carafsan baa laga shidahaya meesho dhan ba markaad soo gasho hadiiba caraftu waxay iga soo raacday bal carada xataa haynaya carada qabriga ayaa laga buuxinayaa miski iyo cadar carre udgoona waxaan garanaya laga keensan jiray mxuu ahaay biyoley carre gudana udgoon ilaa waa dhaloyn barfumaa lagu jebinhaya foosto barfumaa lagu shubahaya markaasayadoo dhan ba carfaysa weliga waxaad moodi markaa inay baashu sheekh dartii ninka meesha ku xabaan awgi baashu la carfayso xariifnimadu aad bay u badan tahay wayajcaluuna waxay u yeelaan liziyaaratihi qabriga booqashadiisa mawaasima xilliyo makhsuusatan go-an oo muxuu ahay gooni ah xilli khaas ah haddii hore laska booqda ma aha xilli go-an buu leh <clears throat> mawaasim waa jamcu mawsim waa miicaadka miiqaadka zamaniga ah ee la kulmo bartilmaameed baa loo samayn maalin la booqdo maalin la ziyaarto ytajamacu yaruraan fiiha fi lmawaasimi aljamcu ljam dad badan baa isku iman aljamcu kaiir fayanbahiru markaasu mxuu ahaayey barjoobahaya azaa'ir imbihaarku waa inaad wixii ku sasto oo la yaabto la amakaagto oo la fajacdo kadibna aad ku walaahowdaba aad ka dhammaan weydo fayanbahiru waxaa idinka go-an idinka baabaa idinka baqan fayanharu zaa'iru baa idin qoran nuso kale fayubhar baa idin qoran laakiin min alinbihaar in laga keeno baa saxaanoo nusqada fatxu rabbaani ku timid baa fiican fayanbahiru zaa'ir zaa'irkiibaa markaasi asqoobahaya asaga dhan baaba waa la suuxinhayaaba indha sarcad baa ku dhacaay waxa meesha ka jira carafka iyo idgoonka iyo waxa saaran iyo waxa la sheegaayo halkaasaad kulligu degaysaaba dib dama dhaafi maysid wa wuxuu arkayaa maa yamla'u caynahu ishiisa wax buuxsha iyo wa samcahu maqalkiisa buuxsha oo min dajiij اlkhalq uunka dhawaqiisa ah boqol kunoo ruux baa iskugu weyn meeshii nin walba waa dhawaaqahaya mid sharad sheekha weydiista mid xoola ballan qaada mid sheekha barya mid dhawaaqa mid markuu sheekha kaga soo baxa qabriga meel fog ba issoo gurgurtaba mid isu suuxiya mid baabuurkan istaaginba ka dagoo ka bogo daaqadda oo yidhahdeen lagaaga hormarin mid qabriga ku burura haddii adu ragga maxaa kaa reebay islaamka wada marqaamhaya iyo wada boodahaya maxaa kaa reebay aniga hadda goor idinka sheekay annagoo u soconna biyolow baa baabuur ilja mise tn baan saaray markaasaa wixii la qadqaadahayay oday hadda dhintoo nicmatillahi la odhan jiray baa nala socda oo noo weyna intaana kale dhalinyaraan u badnayn marka wixiisi si loo wadayba wuxuu yidhi nin caashiq ah oo sheekha jecel sheekh uways jecel oo caashiqa ah, oo baabuurka iska tuurma la waayo baabuur iljoo dhibaandhibahayo ama tm ordahayo boqoo saarmarahayo oo dhawx filk mutaaliga iska tuuri kara wuxuu i nin caashiqoo baabuurka iska tuura ma la waayo buui oo sheekha jacelo xabiiba mid balweyne naga soo raacay xaafadda hodan naga soo raacay oo dhallinyaro ah oo marna iska tukada marna aan eh, dhallinyaro iska aha yaa wuxu uhi sheekh noo bilow adugu annagu wadaadka ah hadal kuma celin karro xer baan nahay oo yar fahmahaya sheekha curmaynhaya hadal kuma celin karro laakiin meeshaan in la iska tuuri kari waa ognahay nin baa asagoo duwaaska ma ogtahay waa cala fitra weli asagoo aad uma aafoobin dadkan buu iska raacahayaa mooyeen baabuur isu dhigiy stuur waxa ma fahmi karo marka wuxuu uhi sheekh adigu noo bilow ninkaa wuxuu ku dhacay maalinka iyadaa ah. nin un gaaloobay oo zindiiqa oo imaanlaawo ah oo ilaahay subxaana wa iimaanka ka sii qaaday oo ahlunaar baan aamina inuu yahay ninka sheekha hadal ku celiyey ee xabiibka marka in lasu tuuro laga hadlay ee istuuri waay yaa istuur ahaynin istuura ma jira lakiin ninkii balaya ku dhacda wa <clears throat> samcahu min dajiij اlkhalq udanka dhawaqe dajiijku waa sawdka sawdkii dhawaqa baxa ayuu leeyahay iyo wasdixaamihim iyo iskorkooda iyo iscidhiidhigooda cala alqabr iyo wa takaalubihim kala boobkay kala boobaya cala alqurbi min almowt nin walba wuxuu ku tartamhaya inuu meydku dhawaado qabriga u dhawaado takaaluf w la kala jiito ama ataqaalub way asalkiisu wax la kala jiito la kala xoogo nin walba wuxuu rabaa in qabriga meesha u sokayso u fadhiisto wa taqaalubihim cala alqurbi min almayit iyo wtamasux in lasmarmarjo biaxjaari qabrihi qabrigiisa dhagaxiisii cariisa lasmarinhaya iyo waacwaadii tirarka iyo laamaha iyo geedaha ku wareegsan iyo wlistiaaati bihi in isaga la gargaarsado iyo waliltijaa ileh in loo tirsado la magan galoo la baryo iyo wa duqa meesha ku xaba in la weydiisto qadaa alxaajaati danaha guditaankooda in muraadyaha la gudo oo muraadka dadka loo dhibyareeyo iyo wa najaaxa alabaati inay guulaystaan nin walba wuuu in ku guulaysto maca khuduucihim ayagoo u hoganaya iyo wastikaanatihim isbahamidu laga qabo iyo wa taqriibihim u dhowayntay u dhowayn ilayhi ila lmayiti nafaa'is alamwaal intaa waxaa dheeroo dhib ah khuduuc qalbi ah jira intaasoo degdega ama xoolo gowraca ama baryaa ama istiqaada ama dhagax ismarmarin ama galgalasho ah waxaa dheer ninka sidaa samaynaya nin iska yelielahay ma ahee waa nin ay khushuuc ka muuqato iyo dulli kor ma fiirinay madaxa kor u qaadi maayo inuu shimbir ku degan yaad moodaysa iyo wa taqriibihim dhawayntooda lala qabo ilayhi min almayt u dhowayn hayaan nafais alamwaal jamcu nafiis ama nafiisa nafais <clears throat> nafiisaduna waa shayga kariimka ah. karaa'im iyo facaa'il wixii faciila ku yimaadaa lagu keenaa kariima karaa'im nafiisa nafais iyo naxira naxaa'irna waynu soo maray nafais alamwaali amwaasha kuwooda qiimaha badan nin walba hasha ka dhaqaaqaysa iyo dibiga ka dhaqaaqahayuu bixinaya weel neef weydsan iyo neef sakaraad iyo arki maysa nin bixinay iyo wa naxrihim gowracooda lala qaba ay gowracayaan asnaafa naxaa'iri anwaaca naxaa'ir intaasoo gowracoo kala duwan bay bixinayaan fa min majmuuci hadihi اlumuur arrimahan oo laisku daray awgeed maca tataawil اlasminati iyo xilliyahoo dheeraaday lala qabo iyo wanqiraadi اlqarni bacda alqarni iyo zaman guidii lala qabo wanqiraadu qarnin sanad dham qarni dhamme qarnigu asalkiisu ummadda isku mar joogtaa la yidhahdaa boqol sano wadaaddaa ku qiyaasa laakiin jiilka mar loodka mar isla kace ayaa qarni la yidhahdaa dadka isku aynigae mar isku sugaa nolosha iyagoo wax garanaya ama isku cimri dhow ayaa mar qarni waa abaqa min annaas umma min annaas baa qarniga la yidhahdaa wanqiraadi qarnin alqarni qarni dhammaashihii bacda bacda alqarni qarni kadib intaasoo arrim oon soo sheegnay iyo xilli dheeroo hawsha ay soo jirtay iyo sanado isdabajoogoo saa ku dhammaaday yadunnu linsaanu aadamu wuxuu moodahayaa fii baadi'i cumrihi bilowgiisa fii mabaadi'a cumrihi baa idiin qoran laakiin nuskhada asalkaa waxaa ku qoran fii baadi'i cumrihi wa hada huwa sawaab yadunnu linsaanu fii baadi'i cumrihi marka aad curdanka tahay bilowga cimrigaada iyo waa awaa'ili ayaami maalmihiisa u horreeya islaamnimada uu soo wax ka baran wuxuu moodahaya ana dalika waxaa qabriga lagu sameeyo ama aabbayaashii iyo tolkii ay samayn jireen min acdami اlqurbaati qurbaan ka u weyn inuu yahay alqurbaat jamcu qurba waxaa la loogu dhawaada ka ugu weyn inuu moodahaya qabrigoo saa loola dhaqmo ama saa loo weynayo wuxuu moodaya alla waxa loogu dhawada waxay ugu qiimo badan inuu yahay iyo wa afdali طaacaati daacooyinka alla mida u qiimo badan uma intaa kadib laa yanfachu anfaci maayo maa tacalamahu min alcilm bacda dalik ood markaad wax barato ood nin caalima noqoto wixii aad soo martay kula xumaan maayo muxuuse kuula xumaanayni wixii waad qabatintayba waad qabatintay caqiiduu kuu noqday dhaqan buu kuu noqday labaatan sano unbaa dabada soo haysay ummadoo dhan baa meeshan u badatay rag kaa waaweynoo culamaha wixii wadaba adugu marka waxaad dhihi tolka maxaa kaa saaray hawsha dhexbood uma laa yanfachu ma tacalamahu min alcilmi bacda dalika bal yadhulu yadhulu wuxuu ka mashquulahaya ama hilmaamahaya an kulli ka ilduufaya cafwan can kulli xujatin sharciya xujo kasta fahmi maayo haddii si kasta wax loogu sheego ninkaa wax bartay lagu karima waxaana shirki ah yadhul can kulli xujatin sharciya tadullu tusaysa calaa anna haadaa wuxuu uu samaynhaya inuu yahay huwa shirku bicaynih gaalnimadii laftirkeeda inay tahay iyo shirkulcarab haddii daliil kasta loo keeno lagu kari maayo kullu aaya haddii la keeno falaa yuminu xataa yaraw alcadaab alaliim wey waidaa samica hadduu maqlo man yaquulu daalika arinkaa ruux leh oo aleh waxaan waa shirki man yaquulu ana dalika shirkun ankarahu waa qoonsana waa diidahaya ma waxaana shirki abadan alla u dhawaasho weeye ixtiraamu alwliyaa weeye taqdiiru lculamaa weeye waa qurbaan iyo alla jacayl waa axibadii hawlahoodii dhaqanka muslimiinta weeye kaabira can kaabir alaab buu ka sii daynaya wanaba waxaa ka boodi canhu an inkaar samcu maqalkiisaa ka boodi dhegtiisa uma maqli kartaba waxaana shirki ah ma maqli karo mana aqbalayo wadaaqa waxaa cidyama bihi e, bilinkaari wa tasriixii annahu shirkun darcu laabtiisa iyo qalbigiisaa boodahay qalbigiisu aqbali mahayo dhegtiisu ma maqli karto ishiisu ma ark karto waxay hawshaa diidan lannahu yabcudu waxaa fogoon aadi aan mxu ah, dhowayn oon sahlanayn buuri sheekhu kula albacd an yantaqila inuu guuro an yanqula baa idin qora an yantaila nuskhada fatxu rabbaaniga an yantaila inuu guura dihnuhu eh, maskaxdiisu dafcatan waaxidatan hal mar inay boodwo suuragal maa sheekhu guuri ninkan waxaanuu soo qabatimay konton sano labaatan sano kusoo dhaqmahay fii khuduuni saacatin waaxida ilbiriqsi ruux inuu ka wareego min ashirki ila tawxiidi saafi waa adag tahay ruuxu waa in dareen ku dhibco marka koobaad juwayr mucim bn cadiy wuxuu yidhi waxaa l warra eh, eh, jubayr mucim baa layidhi bal war islaamnimada goormay ku taabataan layidhi anoo wiil iga xidhan oo dagaalkii beder lagu qabtay soo doontay baana man maqriba soo galay buu idhi madiine soo galay nebi maxamed oo maqrib tukanhaya oo suuratu tuur ku tukanhaya ayaan maqlay buu idhi markaan saa masaajidka ugu soo dhowaaday baa codkii nabiga bannaanka u soo baxay bui am khuliqu min hayri shayin am hum lkhaaliquun nabigu suuraddii buu dhammeeyey markaasaa lagu dhibcay buu waa xujaj dliil asabr wataqsiim baa la yidhahdaa daliilku wuxuu tilmaamay kufaaru quraysh iyo carab iyo mushrikiintu laba mid un weey am khuliqu min hayri shayin ma waxaa la abuuray min duuni khaaliq am hum khaaliquun labadaa mid un weeye ma ayagaa is abuuray naftooda mise khaaliq kalaa abuuray labadaa mid un weeye way og yihiin aysan is abuurin adoo cagabulan oo sakarada inaad adduunka timid oo saxaraday kaadida lagaa tirahayo oo kadib aad muddo marto oodan naftaada abuurin waa shay qaci ah haddaba khaaliq inuu idin abuurayna waa qasab laba mid un wey imaa inaan lagu abuurin iyo in axad ku abuurin inaan lagu abuurin suuragalba maahaba waabaad joogtaaba macduumatina mawjuud baa tahay haddaad mawjuud tahay oo lagu abuuray ma adaa is abuuray mise axad kalea ku abuuray inaadaas abuurinna waa arrin iska macluum min addiini bidaruura ah wa bilcaqli badiihi weeye aan nin kastaba u garanhayn sagaaradaa fahmaysa wa kale iska daaya idan waxaa weeye allah ku abuuray khaaliqa ah. am khalaqu samaawaati wاlarda bal laa yuuqinuun waa la sii wado lala niqaashi fakaad asaga ka sheekeeyey fakaada qalbi an yatiir bu qalbigu wantu inuu dilacan ka yaabay bu xujaj qur'aaniya ay taabtaybu asagoo dakran oo dhaawac u gaadhay iimaani ah ayuu wiilkiisi sii daystoo fidyo bixiyey uuna laabtay waxay kadib waa soo islaamay dufayl ibni camr suufku markuu iska bixiyey baa ayado taabteen waxbaa ku dhibcay wuu ka sii bixiyey wuu waday wuu waday idan ilaa islaamay meesha kama tegin waxaa weeye dadku hal mar ruuxu inuu asagoo goob fadhiya ismarkiiba uu min mushrikin ilaa muwaxidin saafi miya bilmiya suuragal maaha ilaahay inuu kugu irsaaqaba mooye oo ilaahay mucjiza khaaliqa ah hawsha laakiin dhaqanka aadamuhu waxaa weeye wixii uu ku soo qabatimay ee uu ku soo dhaqmay siyasiirba oga tagaa siyasiirba oga taga sidaa darteed bay ree mudug yidhaahdeen muxuu ahay waayeel ma wada islaamo ree galgacayo waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen waayeel ma wada islaamo gar weeye mahmada iyadaa waxay gar u tahay ninkan waayeelka somaliyed waaqica somaliyed bay ka hadlayaan bay la tahay ninkan waayeelka ee soomaaliyeed wuxuu ku soo dhaqmay eexo iyo xadgudub iyo in laysmaquunsho in laysdhaco in qabiilka yar la maquuniyo laandheero wax maquunsho nin walba geedku gaadho inuu xanji iyo mir ka gurto in lasku tiigsa laisku tiigsaday barteen oo nin walba garabkiisa iyo awooddiisa ku daaqo odaygaani markay dacwadu gaadhay ilaah laga cabsado dulmiga ha la daayo kitaabka allah lagu dhaqmo laabudda fiihi min baqaaya waxbaa ku harhaya dulmi iyo eexo iyo faara qabiil waxbaa un ku dambayn sidaa darteed dhallinyarada soomaaliyeed iyo duqaydu isku baab ma aha dhan anagu waa xun yahay malihin waxaan ka hadlaynaa dhaqanka saa'idka duq waxaa jira dhallinyarado dhan ka qiimo badan laakiin waxaynu ka hadlaynaa xaaladda haalibka badan baynu ka hadlaynaa xaaladda badani waxaa weeye dhallinyaradu xaqay u nugul yihiin wixii inay ka tagaan bay u nugul yihiin eh, ay soo mareen maxaa yeele weli qalbigooda si adag uma daxlaysan durbe in laga dhaqaa sahlan laakiin odaygu wuu sunoobay icu in la geliy u baahan yahay cinaayaya markaziya u baahan yahay intii la geliyo dhakhtar weyn la geeyey inuu maalmo iyo bilo ku jiro oo malaayiin ku baxda u baahan yahay leanna suntiisu way gaamurtay ninkan laakiin yar xoogow suntiisu waa wax maalmo saacada lagu dhaqi karo wey wadaliili calaa dalika ansaar muhaajiriin munaafiq kuma jirin biitifaaqi اlmuslimiin lam yakun fi lmuhaajiriina axadu min almunaafiqiin khulas bay ahayn muhaajiriin waa la ogyahay waxaa ku yimid ansaar ahlu siyar watawaariikh waxay isku raaceen annahu lam yakun axadu min ashubaani munaafiqa dhallinyaradii ansaareed nin munaafiqa kuma jirin munaafiqiintu kulli waayeelay ahaayeen duqay bay ahaayeen micigiray ahaayeen munaafiqiinta ansaareed hal hal wiil oo reer banilxaaris ahaa baa laysku hayaa bacdu ahlu siday dheheen munaafiq buu ahaa iyo ma ahayn laysku hayaa idan hal nin baa muran ka taagan yahay munaafiqiintii la yaqaano duqay bay ahaan saareen saa darteed ilahay wuxuu uhi innahum fityatun aamanuu birabbihim asxaabu lkahfi fit dhallinyaro wey in dhallinyaradu xaqa qaadata waa u sahlan tahay ibnu cabaas wuxuu nabigu markuu hijroonhayay lam yakun fii asxaabihi ashmatu nabi maxaa asxaabtiisa kuma jirin nin cerala markuu hijroonayay dhalinyaray ahaayeen duqayadii diinta lagu kari waayo raggii hijrooda dhallinyaro ninka u weyn baa afartan markaa gaadhahay oon ciraysanin dhallinyaray ahaayeen nabi maxamed baa u weynaa iyo abubakar nabigu markaa muxuu jira konton iyo dhowr konton iyo laba konton iyo ko abubakarna kontonkiisaa markaa buuxsamayay uu ka yaraa nabiga saddex sano laba sano meelaasu ka yaraa dhallinyaray ahaayeen konton jirkeennu hadda waa labaatan jirba wadaadaha ictisaamna konton jirkuna weli ma qangaahin marka iyagu lafi curfigooda ictisaamku konton jirkiinu weli maba qaangaahin rag lixdanka madaxa la galay ama ka baxay agtoodanku waa ka dhallinyaro shabaab shabaab bay u taagan yihiin khayr wey shabaab waa la yahay laakiin waxaa weeye waxaynu ka hadlaynaa dhallinyaradu xaqa waa u nugul yihiin nabiyullaahi muuse maxaa laga yidhi famaa aamana limuusa he ilaa duriyatu min qowmihi idan dhallinyaradu xaqa waa u nugul yihiin wa bitaali baailkana waa u nugul yihiin dhalinyarada in la celceliya u baahan yahy oo laga hortago idan meesha lagu dagaalami waa in dhalinyarada nimankaa dayararka ku hagaagaan hadhow waaye ilaha reerka xukuma ayaga wey marka inay hagaagaan awood muslimiintu waa inay ku bixiyaan inay fasaadaanna maraykan iyo gaalaa ku bixinaysa maxaa dhalinyaradaa waa nimanka mustaqbalka hawsha maamuli lahaa wey hadday calmaaniyiin iyo dimuqraatiyiin iyo gaalo iyo mushrikiin noqdaan ummadda rajo ma laha hadday ahlu tawxiid wاljihaad ay noqdaan wsalaama wاlfitra saliima noqdaanna ummadda mustaqbal iyo caaqibay leedahay sidaa darteed raxmat ullahi tacaala sheekh yuusuf xayle raggii tawxiidka soomaaliya ku faafiyey ragga culamada waaweyn buu ku jiraa ayaa markuu arkay wiil yaroo istaagay waa dhoweyd buu sheekhu dhintay toban sano taqriiban ka hor ama hadday labaatan sanaba ku dhoweyd markuu arko wiil yaroo meel ka istaagoo diin sheegahay wuxuu dhihi jiray fadhiista ha dhaqaaqina eebowyaanan gablamin oday haduu istago iskaga dhaqaaqahaya nin oday hadduu istaago waayo la iskaga tagahaya maxaa jira kuwan waa qadhaawyo waxba sheegi mahay inaan dhaafi u leeyahy wiilkaa in alxamd lilah ha la fadhiista hala dhagaysto maxaa jira ummadda kana anfici doona odhan jiray midkan yarka ah baa ummadda anfici doona innagu ku yaraa waan la dagaalamaynaaba meelaan u soconno iyo meelaan ka soconno lama yaqaan waxaad arkaysaa mid la leeyahay mid baa la odhan hayaa war maad oo idinka puntland iyo somalilan iyo meelaha un muxaadaraad ku qabtay mutamaraadke maad soomaaliya ku qabataan meelaha nabaddu ka jirta tagtaanoo aldhihi wax ku qabataan wadaadduhu meel kastaba waa joogaan muxaadarad bay ku qabtaan meelahay nabaddu ka jirtayna muxaadaraadka ku qabtaan iyo mutamaraadka saa'ilkii miskiinka waa iska aamusahaya wadaadkuba gudbuuna ugu jira ma fahmahayo puntland magaalo ka tirsan oon habeenkii wax lagu dilin ma jiraan markayna soo ururin yaana baasha ballaadhine garowe iyo gaalkacyo boosaaso isbuucii mar nin baa lagu dilaa haddii kale bilay dagaalla ka socdaan mararka qaarkood bil kastana mu'tamar bixsaan ku qabtaan garoomid bay ku qaban gaalkacyay ku qaban iyadoo dhacaysay ku qabanhayaan boosaasay ku qabanhayaan saddex sanonu soo dhaafnay kismaaye baydha xabadqash kama dhin ruuxun laguma dilin ma tamiso maah habar laguma qaniin habar xataa hingarlaan ku qaniin ma runta laska sheego lodhoo kismaayo iyo baydhabo iyo dhulka nabadda ana niman baa joogo ninku u tagaa waa argixisatiin baraa ku dhacaay buntland markaan joogna mooryaanta isdilaysa hawl noo taale annagu hawshaana iska wadanayna wadaadkina laga qabtana waa arkayna idan meeshay nabaddu xaqiiqada ka jirtay dhibkeedu waxaa weeye ninka tagahee ninka tagaha dee tegi maayo maraykan iyo yurub tegi maayo gotemburg iyo englandna tegi maayo warku intaas wey runta in lasu sheegaa fiicanay moog tahay laakiin in lagu waregaysta nabad baan ka nabadee wadaadihii masaari ordayaba hadda tagay kahira kenyadba hadda dhex taagan soomaaliya oo umm makhayim aliyaasir ka khudbaynaya oo garhkuba halkaa jooga xudunta garhku marhayo oo ajnabi oo carbeed baa socda runta laisku sheegaa fiican waan cabsannay oo maxaa u cabsateen biilkaannagi i noloshaanadi mashaariicdaanadi tijaariga ahayd iyo hawlii ummadda aan ku degaynay ayaan haddaan meeshaa tagno ka soconaynay meelaha aanu joognama in layska yidhahda wey laakiin in nabadgelyo lagu wareegaysta waa iftiraa iyo been aan geed lagu soo gabanin bal maamulka wadaadaha shabaabka bayaan bay soo jeediyeen sheekh baa jeediy mxuu ah cali dheere wadaadaha soomaaliya in ay soomaaliya yimaadaan ummaddana diinta yimaadaan waddankana u furan yahay bay iclaamiyeen been baa lagu wareegaysa aan geed lagu soo gaban hawshaadaa laskaga ilaaliyo adduunka meesha ugu nabad badan meesha inta wada adduun maamulaan wey kii hadda qaahira ka yimid baa qerhaya ee iskandariya ka yimid ordahay axmed naqiib asheekh axmed cabdiraxmaan naqiib baa qirhayo waa meelahaan maray meesha ugu naxariis ugu amni badan wey idan waxaa weeye inagu baasha aan dhahano annagu waxaan rabnaa aan yurub tagno oon meelaha latin america iyo north america iyo yurubba ka adeeganaan doonaynaa ninka meeshan tagana aabba maraykan timbaruu la fadhiyaa ninkuu ku dhuftona waa u dhammaata hal is yidhaahdo wuxuu isfahanaa fiican ma tahay misama mise been baan ku sheegay dadkaas halla i qabto haddaan ku khaldana <clears throat> sheekhu marka tii buu ka hadlaya hawshaasi ruuxu waxaan oga jeedaa hal mar inuu wareego gebagabadu ilaahay naxariisii mooye dhaqan ma aha in aad saacad wareegto laakiin wuxuu wakhtiba soo qaata uu soo jiitama لأnنه yبcd kul البعd an ynتaqila ذihnuhu dafcaة waaxidaة dufcatana waa suuragal in la akhriyo dafcatan baana ku fiican dafcatan waaxidata hal mar inuu dhaqaaqo fii waqti waaxidin hal xili can شhayءin yactaqidu min acdam الطaacaat oo weliba uu ka wareego shay uu aaminsanaa inuu yahay alla waxa lagu adeec ka ugu qiimo badan acdam الطaacaat طaacaadka shayga u weyn inuu yahay waxaad ka aaminsanayd xilliga gaaban kagama wareegi kartid bu sheekh ku yidhi ilaa kownihi aad u wareegto inuu yahay min aqbaxi اlmuqabaxaat waxyaabaha sharcigu xumeeyey ee uu caayey ee la cambaareeyey midka u xun kama aamini kartid hadda maxaad ka aaminsanayd acdamu الطaacaat inuu yahay isla saacaddii kama aamini kartid inuu yahay acdamu اlmuqabaxaat marka waxaa weeye waa maogtahay waa un waa xagal sagaashana wer ama boqol iyo siddeetan mar wareeg wey baasha waxay u baahan tahay tartiib tartiib taaka taaka la soo qaado bay u baahan tahay bani adamka o dhan baa saa iska ah xataa ilmuhu markuu socodka baranayo marka hore waa gurguur xamaalashu bilaabaa haddana inuu mxuu ahaaye xabadka hore ku suquu bilaabaa kadib lowyuhu dhulka la helaa waa socdaa derbiyuhu qabsadaa inuu tilaabo qaado saa darteed xataa culummada tarbiyada waxay leeyihiin haddii aad ilmaha isagoon socod gaani aad ku kalifto inuu socdo aad ku kalifto laguha qalloocsamay wegdi iyo xagluu yeelanhaya iyo sabaabiiro iyo tarbiciyu yeelanhaya isagoo dhan baa kala waa in la daayo ilaa asagu taabo galo oo xilligu tilaabo inaan khaatiqiya ma ah qoli waxaad dhihi durbaha dhaqaaqe waxaa loo soo gaday baabuuru ku ordo iyo miduu qabsaday iyo baalfutada loo geliyo lala orday hawlaha khalad wey waa khalad ilmaha lugiis waa qalloocsamaya laftoon adkaan ilmihi hadaad socodkiiba ku bilowdo halis wey ibnuqayim aad baa oga digaa qadiyadda ayada ilmaha waa in la daayo hala nafaqayo laakiin yaan yaan lahambooriin takhaantiqintaa laga daayo haddii kale dhow adaa adaa adaa ka maalahay ilaa kowni min aqbax اlmuqabaxaati wa akbar اlmuxaramaat inuu yahay muxaramaadka ka u weyn maca kownihi asagoo weliba uu yahay buu i qad daraja miduu ku tagay calayhi cala الshirki wاlkufri alslaafu jamcu salaf ummaddii ka horraysay baa ku tagtay waxaan inuu khayr badan yahay alla loogu dhowaanayo wadaba waxaa ku tukubay fiihi fii annahu min acdam الطaacaati waakbari alqurubaat alakhlaafu jamcu khalaf waa intii dambaysana waa ku tagtay inta la joogtay asaga ku cimri ana waa ku tageen kuayna inta ka horraysana waa ku tagtay marka meeluu kaga laabtay watacaawaratu waxaa isu dhidhiibtay alcusuuru zamanada intaasu zaman bu usuus tacaawaratu baa sax ah tacaawadatu baa idiin qoran tacaawaratu waa nusada fatxurabaaniga taasaana fiican wa tanaawabatu waxaa ku kalaytantay alcaadaat almustamira tanaawabatu tabaa idinka go'an wa tanaawabatu waxaa ku kallaytantay buui adduhuur gabagadu waa maxay zamano badan oo isdhaafahaya oo isdabajoog ayaa waxaan lagu soo dhaqmaya gabagabadu caado adkaatay weeye waa dhaqan adkaaday <clears throat> wahaakada kullu shayin yuqallid الnaasu fiihi aslaafahum sidaasuuna yahaybo dhaqanka shay kastoo dadku dadkii ka horreeyay ku taqliida aabbayaasha diin اlaabaa wاlajdaad diin اlaslaaf in laga dhaqaaqo waa adag tahay wahaakada arrinku saasuu noqonayaaba kullu shayin shay kastaasaa noqda yuqallid الnaasu dadku ay ku raacaan ama ku garbatabsadaan fiihi shayga gudihiisa aslaafahum dadkii ka horreeyey wa yuxakimuuna ay ku garamaan ama ay xugun siiyaan oo alcaadaat اlmustamira dhaqamadii joogtada ahaa ee soo socday bay ku xukuntamayaan sidaanaan arki jirnay waxaanaan maqli jirnay kanaanu soo gaadhnay buu leeyahy war waxaad soo gaadhay baail buu ahaa qob oo ka tag xaqa qaada saafigaah lagu kari maayo wbihadii dariica dariiqadan aynu soo sheegnay ashayaaniyati ee shaydaanka ku lugle ama shaydaanba ummadda u meeriyey iyo wlwasiilati aaquutiyati iyo wasiiladan iyo xeeladaani daaquutiga ah daaquutku waa kulu maa cudima min duni lahi bibailin dariiqan asaga ah ayaa dhibku ka yimid bua shirkiga waxa haya ama haba ama adduunka ku haya ama shacabka waxaani weeye ayuu baqiya almushriku min aljaahiliyati calaa sharki shirkihi in caado soo jirtay oo adkaatay uu ku dhaqmo dadkii ka horreeyena uu ku daydo inta ku-aynigana uusan khilaafin ayaa ummadda baabi'isa saa darteed bay quraysh nabi maxamed ku dhaheen ibn abi kabsha laqad kabira eh, amr ibn abi kabshay dheh abi kabshuhu waa nin carab khilaafay oo xidig ashicra ah, loohan jira caabudi jiray carabtu inay asnaam iyo awthaan iyo awliya iyo malaa'igii baa lagu yaqaana asagoo xidig buu bilaabay inuu caabudo ashicra la yidhaah marka waxay dhaheen tolkii oo dhanbaba khilaafayba caado nabi maxamed maadaama uu diin cusub la yimid carab oo dhanna khilaafay waxay dhaheen yaa ugu dhow oo ku dhaqana ninkii abukabshe la odhan jiray ee asaguna xiddiga maagay maxamedna ilaah keligiibu maagay dheheen marka iyagaa isku baaba waa israaciyeen saa darteed hadda ninkii la fahmi waaye ee shirkiga intuu khilaafo wahaabi baa loo teen hadduudan wahaabida col la noqoba isagoo wahaabiyada ku kacsan oo la dagaalamahayo waa laga waa wahaabi baa tahay akhwaan baa tahay qolyihii baa tahay meesha ayagu ay arkeen inay la dagaalantay ama khilaafsan dhaqankoodun bay kugu dhejinhayaan wa bi hadihi adariica ay ariiqa ashayطaaniya dariicadu asalkeedu waa aariiq laakiin waagi dambe waxaa loo isticmaalay waa uruq ashari wاlkufr wاظulm xeeladaha qarsoon ee lebarsan ee sharka iyo muxaram shayga xaaraamta lagu gaadho iyo daraaci loo isticmaala meesha wixii khayra wasaail khayr baa la yidhahdaa iyo daraaciu shar baa loo kala qaadaa daraa'icu shari iyo wasaa'ilulkhayr waa isku mid wasile iyo dariic waa isku macna min xayu luga alcarabiya laakiin istilaaxa culummadu waaga dambe waa kala farqiyeyo wixii shar iyo muxuu ahay baatil iyo shirki iyo xaaraam kuu geeyana daraa'ic baa laga cabiraa wixii khayr kuu geeyana wasaa'il baa laga cabiraa iyo turuq ayuu baqiya almushriku mushriku ku hadhay buu yihi min aljaahiliyati carab ka tirsanaa calaa shirkihi sababkan laftirkiisa ayaa carabtii ku dhejiyey gaalnimadoodii wاlyahuudiyu calىa yahuudiyati ugu dhegay wاlnasraaniyu calىa nasraaniyati wاlmubtadicu calىa bidcatihi oo wasaara uu noqday almacruufu shaygii wanaagsanaa munkaran mid la inkiraa yuu noqday wاlmunkaru shaygi xumaana macruufa mid wanaagsan buu noqday wtabadalat اlumma ummaddu waxay bedel qaadatay bikaiirin wax badanoo min almasaa'il اsharciya masaa'ilka diineed ah hayrahaa mid kaleo shalay ku bedesheen masaa'il kaleo shalay qaateen oo bidciya baailah shaygii khayrkaana waa isdhaafiyeen khayrkii bay ka tagayaan shar bay bedel qaadanayaan waalifu wayna qabatimeen daalika arrinkaas ayay qabatimeen oo mxuu ahaay aysan ka didaynin ilfigu waa inaad shaygii la qabsato oodan ka diin oodan ka kaayanin oodan ka kaydanin cafwan wamaranat waxaa ku laylgantay calayhi cala ashari iyo shaygii bidcadaha iyo munkarkii nufuusum naftoodii baa ku laylgantay tamriinku waa in shayga lagu carbiyo wey wa qabiladu waxaa aqbashay quluubuhum qalbigooda baa aqbaloo yeelahaya sheekh hebel baa sidaa yeelay sheekh hebel baa waxaa loo gowracay waxaasaa ka dhacay ruux waaba waxaasoo dhan waa soo dhawaynaya waa jecel yahay waanisu waana weheshadeen ilayhi ila shar iyo baailki iyo munkarki xataa low araada xataa hadduu doono man yatasada ruuxa u banbaxahaya lilirshaada dadka in la hanuusho ducaadda khayrka ummadda ugu yeedha ama ummadda khayrka ugu baaqa mid ka mid ah hadduu isku dayo an yaxmilahum caamada iyo ummadda muslimiinta inuu ku xambaaro cala almasaa'il asharciya masaa'ilka diineed uu ku xambaaro oo bidicda ay bedel qaateen uu ka reebo masaailka albayda cadda annaqiyati saafiga ahaa allatii taasoo tabadaluu biha ay badel qaata iyada intay ka tageen baail ay aamineen tabadaluu lahabaa idin qoran laakiin bihabaa ku qoran nusa alcatiiqa nusada mxuu ahay subxa allah ku taqiijan jir cafwan waana isku mid uun idan masaa'ilkay badel qaateenee baailka intuu ka daadsho hadduu isku dayo nin ahlu khayra inuu wanaaggii ogu bedela saxda ee sunnadii nebi maxameda yeeli maayaan la nafir hayraha allatii tabadaluu biha hayraha ay ayrkeed ku badasheen hadduu dabcan inuu ka daadiyo lanafiru can dalika waa ka didahayaanba waaba kaa yaaciba meeshan waxaa jooga nin dhaha muxuu ahaay ilaahay hayrkii in la baryo waa gaalnimo waa shirki balaaya kugu dhacdo sheekh cabdilqaadirow ninka dhaha mushrik weeye buu leeyahay waa la kala yaacaya sidii shahi eeraan qabsa shacabkaa yacyan bay kaa noqonaysaa walam taqbalu ma aqbalayso quluub abaa'icum dabcigoodu dabcigoodu iyo dhaqankoodu ma yeelahayo wanaalu waxay gaadhsiinayaan dalika almurshida ninka ahlukhayrka ummadda hanuuni dalika almurshid dalika adaaci ninka khayrka ummadda ku hanuuninaya waxay la gaadhahayaan bikulli makruuhin shay kastoo xun bay ku samaynayaan dil iyo dayn midna inay dilaan u gacan qaadaan aflagaadiyaan jaaifeeyaan wamazaquu waxay jexjeexayaan cirdahu sharaftiisa bikulli lisaani carab kastaba ninkaasi waa keligii muslim bay ku odhanayaan waa tawxiid unbuu ka hayaaba war muufiqiyaadka akhriya oo naxwada akhriya oo adabka akhriya oo ummadda muxuu ahaa tafsiirka u akhriya oo shirki iyo tawxiid baa la daba dhigay aakhir shirkiba ku dhiman doona ba kuleeyihi asagaba ku dhiman doonaba dadka war la yaabay ma rabaan in la sheego waxaanay diidan yihiin ma ogtay waxa ku dhibahaya sheegadiisa ma ogolid in lagu celceliyo ilaahay wuxuu nabi maxamed kabur cala almushrikiina maa tadcuuhum ilay mushrikiinta waxaa ku adag baa qaadi layihiin xaqaad ugu yeedhayso waa dhaqan la ogyahay wy ruuxa zinada iyo baktiga ku aafaysa maanta zinada xumaanteeda ka hadasho u dhibsanaya wadaadkaso wax kale muka hadlo muu dariska ka hadlo oo muxuu ahaay waalidka berigiisa ka hadlo oo salaadaha ka hadlo maxaa dhigay leannahu meesha in la qoqodo ma rabo ku taalla in laga danqiya ma rabo boogta shirkiga ku taalla in la qodqodo oo laga dhiijiye ma ilahay wuxuu ihi abur cala mushrikiina ma tadcuhum ilay wax kale ma jiro nabi allow waa ku jecel yihin wiilkoodii baa tahay maxamed alamiin bay kuu bixiyeen saadiq alamiin waa ku yaqaanaa abtiga nasabkaada laakiin dhibku waa mabda ummadda ugu yeedhiso wadaadaha adduunka maanta ka dagaalama ahlu tawxiidka wax ka laguma haysto waagi hore markay kutubta qor-aan taxqiijiyaan albaaxi almuxaqiq almudaqiq baa la odhan jiray waxay qaateen laabudda min muqaawamat ulmi alcaalami waa in laga hortago waxaa la abadan balaayay soo wada argagixiso argagixiso bay hadda maraysaa nin walba waa argagixisa irhaabi hadda mutamaraad la qaban london ku qabo sacuudiga ku qaba riyaad ku qaba si loogu hortagi lahaa muxuu ahaa argagixisada mid baa la qaban la baquujin mid meesha nagu hadda kahor xumayd intay dhab siiyan buquujiyeen laba sana hayeen ay sana meelaha buquujiyeen bay marka dambe dheen waa inaad ka hasho idaacadaha xaggee ka bilaabaa waa inaad ka bilowda la yidhi mxuu ahaayey milatu ibraahim kitaabka looan jira abu maxamed maqdis uu qoray aad ka bilowdo radido iyo kitaabkii ninka hadda xidhanaya abu qataada alfalastiini uu qoray mxuu ahaa macaalim aطaa'ifa almansuura labadaa kitaab waa inaad baabi'isaa la yidhi bas ii qabto ii keena buui meel mxuu aha t v on ka hadla t v weyn baa loo qabto maalmo bilo dhan uu ka hadlahay idan nimanka haddee nina labada ninba waa xidhan yihiin nimankuu saaran yahayba midna ingiriiska uu xidhan yahay dhowr san uu sii marhaya nina hadda shan sanaa lagu xukumo urdun ayaa shan sana ku xukuntay ninka asagu intaan la xidhin ayuu ninkaa radiye wuu noo asagoo bannaanka taagay markuu kaa hadlayba intuu qabto si fiican u naqdiyey wuu jexjeexay dhulku dhigay reer sacuud waa dhaqan way xanaaqeen waxay ordunaya ninkan inaad qabataan ninkan muxuu bannaan u taagan yahay way ku tuureen shan sano maxaad ku haysataan laba kun oo dollar buu afghanistan u diray dheh sheekha maxaa ku xidheen laba kun oo dollar buu xawilay oo u xawilay muslimiinta ku baaba'ay afghanistan idan marka waa xidhan yahay an sano xadhiga ma aha an sano laba kunna mae an sanona maahee reer sacuud baa soo dhawaaqo yaqaanada wadaadaha qaabka loo layo fircoon iyo hadday reer sacuud soo gaari lahaayeen xirfad dadka loo laayay bari lahaayeen reer sacuud fircoon dabaal ba asagu fircoon muxuu isticmaalay keliya awood ma la tegi buu isticmaalay laakiin waxay dhihi lahay adu doqon baatay dadka awood looma isticmaalee dacaayad baa lagu furaa dacaayad waa argagixiso waa khawaarij takfiiriyiin masaasiin lidima dhiiggay u haliilahayaan hawlahaasay ku akhrin lahaayeen kaarka ruuxa laga gubo sumcaddaa laga dila marka sumcadda laga dilo asagaaba keligii iska dhimanayaba marka waay wadaad baa kitaab qor wuxuu hi hadday fircoon uu soo gaari lahaa bu dawaaqiit alcasr alcaalami uu soo gaari lahaa duruus buu ka faa'idaysan lahaa sababkuna waxaa weeye shaydaanka laftarkiisa buu tajaariba u kordha ayaanka laftirkiisa fircoon yaa afay shayaan baa afaynayay shaydaanka oo ibliisoo macallinkii barahaya xumaanta ummadda barahaya asagoo casrigan socday iyo zamanada kan socday iyo xaaladaha cusub wuxuu ka faa'idaysanayaa khibaraad iyo tajaarib cusub nafsa shay wey marka uu ku barmoosahayaa si dadka loo aafeeyo marka duruq cusub oo loola dagaalamo ahlu tawxiidka yuu ka baran lahaa buu yidhi hawsha iyadaa ah. aduu waa un iska qaybiya ninka ka warramay laakiin xaqiijirtu bannaanka taallow waxaad arkaysaa kuwo marka muslimiin la laayo eber laga dhigo oo caruurtoodii iyo haweenkoodiiba la baaba'sho aan danqanaynin habar ingiriis ama maraykan ama muxuu ahay caruur ayaa gantaal loo wada gaal weyn ku fakanaya markaasaa dal iyo dibad laga dhawaaqi waxay laynhayaan abriyada madaniyiinta atfaasha haweenkay baabi'inhayaan dadkii diintu xarimtay birmageyadaay baabi'inhayaan oo kuwii la laynhayay sawaabkuna waxaa weeye gaaladu hadday carruurta laga laayaan haweenka in ayaan lalayn karo daliilka saxda ah waxaa weeye kitaabkii sunnadu caddeeyeen gaaladu hadday ragga naga layn raggaan ka laynayna hadday laakiin gandaalkoodii iyo dagaalkooda u kala aabayeeli waayaan dumarka yagii iyo carruurtayadii waa la jari qasdan baa tabcan ma ah qasdan baa loo jari iskuul dhan intii la yimaadaa la bilbilahaya carruurta iyo haweenka babinayay madhabka asaga aanaa daliil khilaafsan heli maysaan in loo laayo haweenkooda iyo carruurtooda min baabi alqisaas wاlmucaamalati biاlmili cadlu waa nas kitaab wey wاlxurumaatu qisaas bu ilahi subxana wa tacaala xurumaadku waa qisaas jaabir muxuu yidhi nabigu maahayn lam yakun yaqzu fi اlashhur xurum ilaa idaa lam yuqza aw yuqzaw nabigu bilaha xurmada ma dagaalami jirin allaahuma in lagu soo duulo nabi maxamed ama muslimiinta lagu soo duulo mooyeen faman اctadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa qur-aankan wuxu ui alxurumaatu qisaas alxurumaat waa jamac alla geliyey mucaraf ah ama istiqraaqiya jinsi yacumu jamiic alxurumaat xurumaadkuna ay lmuxaramaat shay kastoo la xarimay hadduusan lijinsihi ahayn oo lidaatihi uu yahay waxaa weeya qisaas baa ka furan ninkii madaxa ku bashaaqa madaxaan bashaaqayna carruurta hadday naga layan carruurtoodaan jarayna haweenka hadday naga layan haweenkaanu ka layanayna amwaashanada hadday dhacaan maalkaan dhacayna hadday maxaabiis qabtaan waa maxaabisanayna nafsa shay wey qaniya qaniya kaafujis hada huwa sawaab kitaab ullahi wa sunnatu muxamed baana caddaynaya bidaliil nimankai curniyiinta ee nabiga wiilashii muxuu ahaayey raacigii ninkii yasaar la odhan jiray dilay geelana dhacay nabigu markuu soo qabtay wuxuu ku sameeye he intay asaa ku sameeyeen raaciga intay dileen bay dhagaha iyo sanka gureen dhahana mxuu ahaay qodax kaga jebiyeen oo ka soo rideen nabigu intuu laayayba ayagona indhaha muxuu ahaay musbaar kulul baa laga m ishaa laga soo riday gacmahay dhegana waa la guray iyo sanka inta lagu sameeyey baa musladii ay ku sameeyeen muslimka ninkaa muslimka lagu sameeyey haddayna gubaan waa gubaynaa intayna in labaanyanna haweenkooda iyo caruurtooda iyo muxuu ahaay maxastooda gantaallaha ku fakan weliba toosoo loola qasdaayo marka iyaga noola qasdaa ma aha tabacan bay u dhintaan tabacan shay bannaan weeyaba gaalada habeenkii marka la mirahayo ama la dagaalamahayo haweenkiiyo carruurta annagu u qaslimay laakiin wixii ku dhacna la weydiin maayo hum min aabaa'ihim fi axkaami cinda alghaarati walhujuum taasi waa tabacan taa muran mala cinda ahlicilm ee masalada aan ka hadlayna waxaa weeye gaaladu hadday maxasta iyada masaajidda haweenka ka leexan waayaan annaguna kuwooda ka leexan mayno wadaad miskiinoo meel ka dhawaaqay oo xoogusha lagu shawarkaa dheegeysan masalada taxqiiqada ninka doonaya ha akhriya kitaabka le alqistaas walcadl fii jawaazi qatli aطfaal wa nisaءi اlkufaar mucaaqabatan bilmili hal akhriyo kitaabka asaga manshuur weeye fi lmawaaqic اlislaamiya sheekh abulxasan alasdi baa qoray waqadamahu sheekh doctor hani sibaaci manshuur weeye haddaad doontaan berri waa idin keenaya hal akhriyo kitaabka asaga raggana laska dhacsho god kasta waa laga saaray meel hadda u dambaysa ma jiraan gaalkii ay lahaayeen muxuu ahaay haweenkii carruurtiisii wadaadihii waa isku fullaaday in sha allahu tacaala xaraka sahabiya aljihaadiya satantasir biidn اllah maxaa yeele god kasta waa laga baxay hadda waa dhexdeera wadaadda waxay soo wadeen muxuu ahay amwaashii bunuugta iyo waxaas gaalada lama dhici karo kutub baa laga qoray oo lagu kala baxay caruurtooda iyo haweenkooda lama taaban karo kutub baa lagu kala baxay god kasta waa layska saaraya hadda waa in ay noqoto un keliya hala qabto hala boqoji hala aaminsiiyo sharooto afka ka saara wax kale ma ah abu ismaaciil alharawi eh, mxuu yidhi alansaari wuxuu idhi shan goor ayaa seef la ii bandhigay buu ihi in la idilo shan goor la xukumay iyadoo laga codsanaya aan askuta can ilmukhaalif waxaa la yidhi wax kale ha dhihin xaqa ha ka tegin laakiin cidna ha radii haddii kale waa ku dilaynaa waa waa diiday faraha laga qaaday shan goor baa curudtu cala sayf buu ihi an askuta can ilmukhaalif waraddi calayh laa an atruka alxaqa mabda'ada ka tag ma ahayn bu wa lagu hayay waxaa lagu haya keliya aamus jib ka dheh ummadda nin walba wixiisa ha haysto ha socdo adugu taada iska wado maxaa tahay ilaahay sifaadkiisa hala sugo tawxiidka hala qaato wada hawshaa adugu laakiin dadka ka aama sheekh hebel hebel nabadgeli way tegaysaa halkaasay tegaysa ilaahay baa ku badbaadiyey alimaam adahabi markuu u tarjamaysa sheekhiisi ibnu taymi wuxuu yidhi waxaa in badan laga codsaday naftiisuna khatar ku gashay an yulaaطifa alkhasma in mukhaalifku u dhimriyo hadalka dabciyo baa in badan ku sigtay oo lagu diligaaday xaqada ka tag ma ahayn ee hawsha dabci dadkana ogolow inaad flexible noqoto ayib annagayna soo martay intaysan meel kale la gaadhin waxayna soo martay iyadoo laleeyahay muxuu ahaayey lafahadaad khatar gelinaysa qaabkaad wax u sheegaysa iyo qaabkaad u socotahee xasaanow lafahadaad khatar gelinaysa hadda waxay maraysaa asagu wuu isnacaaye idinku ka carro iska ilayo sida aafaynin ma tahay mise maah intaan meel fogba la gaadhin xerowgana waxay dhaheen marka koowaad asaga lafiisu khatar gelinaya qaabku u socdo waa kii god ku dhaca gantoona bay baa laga xadarinaya markii ilaahay na badbaadiyey in badanna na difaacay ilahay waana na difaaci doona insha allahu tacaala oo ilahay na nabadgeliye waxaa layidhi hadda asagu meel kale u socdaaye waxaa dad baa lagu waadhsanaya iska ilaaliya iska dad baa lagu waadhsanhayaa dadka agmaraa lala kici doonaa marka waxay ahayd asaga khatar buu ku jira hadda waxay noqotay wuxuu khatar gelinayaa masaajiddiibuu khatar gelinhayaa ummaddiibuu khatar gelinhayaa meeshuu fadhiistuu khatar gelinhayaa waa laga soo degay asagaa khatar ku jira hadda waxay maraysaa hadda ummaddiibuu khatar gelinhayaa ee masaajidaha laga ilaaliyo ma tamisa maaha awsho in si fiican loo fahma nin walba lambarkiisa ha xagsado naftaani maalinba baxaysa waxa aad ku dagaalami eed ka hadlay inuu saxan yahay oo uu xaqiiqo yahay oo uu saafiya iska hubso haddaad hubsato famut calaa dalik laakiin waxaa dhiba inaad meel cidlaa ku dagaalamto oo bannaan cidlo ah iyo kayn cidloah iyo jaf aad ku go'do ood ku ragaadaa dhib ah haddii aad hubsato inaad cala alxaq almustaqiim ku taagan tahay famut calaa dalik zamankan zaman tarakhus soconhaya ma aha laba nin unbaa badbaada anu kollay siday ila tahay wadaad cabsaday oo duurkiisa galay wuxuu ku cabsadayna arkay xaqina aan been ka sheegin baailna aan taagayn laakiin lafiisa u cabsaday oo duurkiisa galoo bilcaantiisa reerkiisa ku halgamay wuxuu ku cabsadana arkay ninkaa inuu badwaada laga yaabaa oo ilaahay cuudaar aakhara siiyo ilaah anugu hawl baan arkay iyo seef walacwalacle waa ka cabsaday maraykan soo xadxaytay baan arkay baail lama taageerin xaqna been kama sheegin laakiin duurkaan galo oo baan hoosta ka galay wadaadkaa inuu badbaado waa laga yaabaa cudurdaar helo waa xilligay hawshu meeshay baashu marayso waxaa kaloo badbaada haya insha allahu tacaala oo weliba ninka u fiicana ninka mxuu ahay wuxuu garanhayay intuu dunaba la ekaada ku adkaysto ummaddana u sheeg naftiisba ha ku baxdo ee ummaddaba khatar ha geliyo asagoo guntanaama bay ha la geeyo ninka asagu adkaysee dhibka u dulqaatana waa dhaqanka lagu yaqaano culummo iyo ahlu khayr iyo a'immo iyo qudwo li'annu zamanka fitanku ay baahaana ummaddu wada gaadhaan diintuna ay cidhiidi noqoto xaquna uu gaasiro wadaadaha waxaa laga rabaa alla yatarakhasu leanno ayagaa qudwo ah xidiga ummadda ay ku dayanaysa wey haddaad adugu qiil banaysato tarakhusto ummaddu yay ku dayan yaa hormuud noqon nin walba hadduu yaha mxuu ahaye fataqu llaha ma statactum xaggan kala qiilbaxahaya oo hawshu waxaa weeye meel waa baashu seefti baa dadka guraysa ummadaani caamada ah ama muslimiintaa ah, yay dhowran ila inagaa hor soconnay awe culimmadi wa kuwaas ina keena biyaha la dhaansan waa lasdaba socday oo ina sii hor socday haddaan daba maro oy hortayna naga waayaan caamo maxay samayn ma soo noqonay mise wa kala firdhahayaanba xataa noqon way kala firdhahayaan ninkii hormuudka haddii la waayo meeluu ka baxay ma libdhay ma dibbuu u noqda la waayo oo la isweydiiyo dhibka ha ku dhacay waya shabaab dacwa alislaamiya shacaabu dacwa asoomaaliyiin waagi hore culma hor socotay culmadi o kuwa waa higsanhayeen culmadii way waayeenba culmadii meel ay ka baxeen markay waayeen calankii bay qabsadeen dhiga le calankaa dhiga hadda dhigaa lagu haystaa oo wadaadadu idinka had dhigtaan iskaga carare calinka aad noo wadan higsanaynay geedega ku aynan ku guuraynay markaad dhigteen oon idin weynoo idin daydaynay baan qaadanay hadda waxay maraysaa annagaa dhignay dhiga oo maxaa jira waan cabsanina cabsada idin idhi matamiso maaha soo in rur lasu sheega maaha aniga wax kale waa ka fahmi waaye war annagu waan cabsannay waa in nala cabsataan haddaad nala cabsan weydan he khawaarij iyo takfiriyiin baa tihin dhiigga islaamka banaysanaya hadda mashruuca mashruuc soo dhammaaday buu ahay khawaarij iyo takfiir iyo dhiigga dhammaysan suufiye iyo waxay ku soo rarfaadeen wahaabiya isku soo dhameeyey markay wahaabiyadii sii kala baxday jadiidaha ku soo daasha taas oo ictixaad ku haysan jirtay dagaalihii araare iyo saliid iyo ku haysan jirtay iyo mashruuciibu soo dhammaaday hadda idinkii baa isku haya hadda kor waa in idin sheegaha dee mxuu ahaa wii eh, waxay igu haysay eh, mxuu ahaay isku haysaabu wiil laga sheegay wiil iyo gabadh baa layaa raashin laiskugu dari jiray odayga waagada muxuu arkay gabadho inay ka raashin badan tahay oo ka cunto badan tahay oo xoogow ka xoog badan tahay wiilka ka boobayso oday wuxuu i wiilkay gabadhaha loo kala ridaada kadib ala kala saaro wiilkana saxan gooni ah gabadhuna saxan gooni ah aroorti dambe ayaa gabadha qureecdeeda ay nabar ku dhufatay wiilkii baa fiiriyey aabba wuxuu waxay igu haysay isku haysaabu waxa anigu igu haysay bay hadda caaw isaaka isku haysaabu hadda waxaa weeye waxaanu muddo aynu isku haynay ba hadda qolyihii yararkaa lagu hayaa waxaa weeye hawshaasi yaan laisku lugaynin ninkii xaq sheegi karana ummadda hawsheega ilahna isku xidho ninkii cabsadana diintiisusa ka been sheegin miaal baa hadda kor idin siiyey nabi maxamed sal slam oo la faray inuusan gacan qaadin dacwa siriya ku jira seeftu ay saaran tahay baa abudar u yimid xaqii buu qaatay diintii nabigu abudar wuxuu abudar waa artaa eh, wamaa eh, taraa xaali waxaala annaas islaamnimadaada qarso waddankiinni ku laabo markaad maqashay inaan guulaystoon daahiroon carab ka adkaaday ii imow wuxuu nabi maxamedoo maya soo xaq maahaa ilaahay baan ku dhaartay waan kala dhex goojinhayaa buui kacbada iyo meeshay u badan yihintaan dhex fadhiisto yaan tawxiidsan buu wix doonaa ka dhexee nabigu markuu arkay abudar inuu casiimo qaatay waa fasax abudar caraboo isu timidoo kacbada fadhido oo dhoobanoo nin ka maqnay ma kala dhex gooji birtaa la saaray isagoo sakarada la qaaday oo laga fuji haddana berri kula soo noqday nabigu ma canaanin berri buu kala soo noqday haddana waa la jilciyey cabaas iyo niman kale alla kusii daaya waaa l waa nimankaan ninkaan nagu dilin haddaad dishaan ninka reer khifaar bu ka dhashay dariiqi waxaynoo mari jireen ka ganacsan jiray tafarkaynu mari jiray bay nimanka degan yihiin eeqa iyo tunma qaadi karee ninkaani wuxuu doon ha aamine inaga sii daaya cabdibna cabasa asaguna ka dabay tawxiidkii baa la fahansiiyey wuxuu nabi allow inaan ku raacaan raba nabi wuxuu yihi sanadkan maanta ima raaci kartid xaaladu khatar weeye naftaadii baad khatar gelinaysaa tolkaa ku laabo markaad maqasho inaan daahiray imow asagu khusadi qaat waa tagay abudurna waa ismaqiiqay nabigu waa fasaxay cumar baa islaam muslimiintoo gabanhaya usbuuc dhan buu kacbada ku dagaalamahayy usbuuc dhan buu kacbada kusoo noqon hayay oo dagaalamahayay oo ilaa eh, dhulka la dhigay oo la jilciyo isagoo meydnool ahaan loo qaaday nabigu ma canaanin intuu booqday buu weliba dhiirogeliy idan waxaa weye xilligay dacfiga uu jiro ninkii casiimada qaatee ku nafbaxana ahlu khayr iyo wanaag weeye ninkii asagoo cabsadena waxaa shardi ah inuuna xaqa been ka sheegin baatil la taageerin labadaa shardi buu ku badbaadahaya laakiin hadday noqoto haddaad ila cabsan weyda waa khaariji baad tahay ummaddina balaayaad gelinaysaa waa hawsha hadda cusuba soo korortay waa asaaliibta shaydaanku ummadda u aafeeyo iyo eh, dhagaraha uu bartay ka mid tahay ciyaadan biاllah sheekhu marka wuxuu uhi wamazaquu waxay jexjeexayaan cirdahu sharaftiisa iyo magaciisa cirdigu waa meesha ruuxu ka xanuunsado xaaskaada magacaada abtirkaada nasabkaada cirdigu waa mawdicu dami wاlmadxi min الnaas ruuxa meesha laga caayo ama laga ammaano wey bkul san whada kaiiru mawjuud fi kuli firqati min alfirqi laa yunkiru ila man huwa minhum fii gaflatin arrinkan kuu sheegaybo sidaas ah mawjuudun fii kulli fira koox kasta waxaase waa laga dhexelaabo firqo kasta ama madaahibta ha noqdeen ama caqaa'idka ha noqdeen waa laga helayaa buuri oo meel firqi ka mid a laa yunkiru ma inkaraya warkaan soo sheegay buuri xaqiiqada inay jirto ilaa man huwa minhum nin ayaga ka tirsama mooye oo fii khaflatin halmaan iyo jahaala ku sugan nin jaahila firqanna ka tirsan mooye nin kaloo waxaan soo sheegay inkari kara ma jira bushekh nusko kale waxaa ku qoran laa yunkiru ilaa man huwa muttahamun fii caqli hada huwa sawaab macnahaasaa ka fiican laa yunkiru xaqa aan soo sheegay inkiri mahaya buui ilaa man huwa muttahamun fii caqlihi nin maanka lagaga jiro waxba aan fahmaynin baa ka sheekinaya buui xaqaa'iq jirta oo malmuusa ah oo maxsuusa oo waaqaca taallaan ka sheekaynay baan kuula sheegnay buui ninka marka intaa fahmi waayo waa nin maankii madaxa lagaga jira bu ilaa man huwa muttahamun fii caqlihi wandur in kunta miman yactabir sooma wada hadee fasalkama dhoweeyo ya